amaanaduna waa waxaa ruux kale kuu dhiibo ama cid kale ay kugu wareejiso litaxfadaha saad u ilaaliso ood u dhowrto u xifdido ilaa ahlihaa dadkii iska lahaa ee mudnaa aad u gudataan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala idin farahaya idan xilka iyo mas-uuliyaddu iyo hawsha laguu dhiibay waa ammaano ilaahay baa subxaanahu wa tacaala kugu aaminay dadka muslimiinta baa kuu dhibtoo kugu aaminay idan marka waxaa weye iyagaad matalaysaaye xilkaas si fiican oga soo baxo gudaha lagu leeyahay wa idaa xakamtum haddaad xukuntaanna baynannaasi aada gar kala goynaysaan ilaah wuxuu idin farayaa an taxkumu bilcadli inaad si garsoor oo cadaalad ah aada ku xukuntaan ina allaha subxaanahu wa tacaala nicima waxaa aada iyo aada u wanaagsan maa yacidukum bixu rabbi idinku waaninhayo nicma iyo maa oo laisku shiday baa meesha ku jirta ilaahay wuxuu idinku waanayaa aada iyo aada u qiimo badan bihi maagaba waa maxay inaad ammaanada u gudataan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo idin saaray ahalkeedii iyo xilkeeda aada ka soo baxdaan dadka is khusuumta ah inaad si fiican oo cadla u kala xukuntaan ina allaha kaana samiican basiira ilaahay kii maqlahayo weeye waxaad ku hadlaysaan ama aada ku qowlaysaan basiiran arkahayo waxaad xukumaysaan weeye yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha ilaahay aeeca oo hogaansama aacaduna waa muwaafaq muwaafaqat اlaamiri daayeelka bimaa amar ruuxuu ku amray amarkiisa inaad fulisaa daaca loo yaqaanaa biniyati taqarub ila llahi subxaanahu wa tacala wixii lagaa reebayna aada ka hadho wa aiicu rasuula rasuulkana maqla u hogaansama aeeca wa uli lmri minkum kuwa talada haye ee ulamriga ana iyaguna ha la adeeco idinka idinka a minkum muslimiinta ah gaalkaa meesha ku baxahaya qolyaha talada iyo xilka loo dhiibay idinka idinka tirsan muslimiinta ah ayaguna maqlaba deeca fa in tanaazactum haddii aad ku maandhaafta idinkiiyo uul amrigii weeyey nebi maxamed iyo alla ma allamaa waxa laga hadlaya hadda ila nebi maxamed sal alay slam mutlaqan waa in la adeeco liannahu laa yaamuru ilaa bicadlin wa khayr ilaahayna subxaanahu wa tacala haddee baa tahay fa in tanaazactum antum walumaraa wey idinkiiyo umaradii ulmrigii haddaad doodaa ile khitaabku wuxuu usoo dhacaayay dadka muslimiinta iyo ulamrigii baa u dhacaya hadalku fain tanaazactum haddaad ku murantaan oad ku qabataan idinka muslimiinta ee shacabka ee mujtamaca ah iyo umaradii hawsha loo dhiibay xilka haya madaxdii iyo hogaanadii fii shayin min amri diin aw min amri dunya isku mid wey lianna waa nakira fii siyaaqi shardi bay yidhaahdaan wadaaduhu marka tacumu jamiica maa yadkul fi lcumuum farudduuhu u celiya shaygii iyo xukumkii iyo talada ad ku qabateen ila allahi ilaa kitaabi u celiya warasuuli rasuulka u celiya aayad aada iyo aad qiimo badan amiirku inuu amarku taagle waa laga diiday hadaad isqabataan ballixoogow oo shacabku wax tabto ama racyadu ay wax tabanayso idan amiirkuu dooni ha ahaa khaliifkuu dooni ha noqdo marba haddaad ismaan dhaaftaan wax isku qabataan kala bax kitaabkaa qabow dayib ha loo noqdo lama odhanin majhul shuuraha loo laabta lama dhihin guurtida iyo garcaskaha loo laabta lama odhanin shacabka inta muxuu ahaa dabaqada sare ee dhaqaalaha haysata ha loo noqdo lama odhanin ree magaalka ha loo noqdo lama ree miyiga ha la aado aqoon-yahanaha mutacalimiinta indheergaradka qurbo joogaha maqli mayse warka asaga cinda alikhtilaaf laabudda min alcawdati ilaa kitaab illahi wa sunati moxamed leanna iyadaa cismada iyada lagu badbaadahaya haddii leeday hebel ha noo noqdo hebelku macsuum ma aha haddii la yihahda bulshaha loo laabto bulshadii baa aafaysa wax aafaysan noqon karta laakiin kitaab aan khaldamin iyo sunno aan khaldamin baa loo noqonaya waa goorma markaas aada ilaahay saa id amraya in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir haddaad muslimiin tihiin hadalkaa iyo awaamirta waxaa idiin dhacahayaa marka iimaan laydinka helay maalinka qiyaamee dambana aad wax u dhiganaysaan dalika rujuucaas loo laabtay raddiga ilaa kitaab illaahi wa ilaa rasuulihi wa taacati alumaraai waarasuul yaa khayrun wanaagsan waa axsanu qiimo badan ta'wiilan xagga mustaqbalka ee atiimka ama ta'wiilan xagga fasirka iyo xukumkoo la sharxo ilaahay laga amar qaato qaala alculamaa waxay idhahdeen nazalat lula aayadaho nazalat alaayat luula aayadda koobaad waxay kusoo degtay fii wulaati lumuuri bay kusoo degtay ina allaha yaamurukum ilaah ina allaha kaana samiican basiiran aayaddaas umraday kusoo degtay inay saa kusoo degtayna aathaar fara badan baa ku timid laakiin lam yahbut minha shay-un axaadiidda ku timid aayaddaas inay umarada kusoo degtay hal xadiid kama asixin waa aahaar can الtaabiciin wa can الصaxaabati laakiin aan sugnayn weeye nuzuulkaan ka hadlaynaa laakiin in aayaddu ay khusayso nimanka mas-uuliyiinta ah muran ma laha xagga macno ahaan iyo tafsiir ahaan dayib iyo ruux kastoo xil qabtayba ammaanadu carruurtaada ammaanay kugu yihiin naftaada ammaanay kugu tahay wixii lagu dhiibay qasab maa inaad tahay madaxweyne ama wasiir aad tahay nin kastoo xil qabta haba yaraadee macallinka madrasada xukumada allah ka dhigo dayib ardayga kabiirka ee maali macalinku uu kaga tagay ardada allaha ka dhigo xil haba yaraade adood qabato waxaa laga rabaa inaad si hufan oo daacadnimo leh aada u maamusho ee lagaa doonhaya calayhim umarada waxaa saaran an yu-adduu oo waajibka ah inay gutaan alamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamuu bayna annaasi dadka hadday kala xukumahayaan calayhim dushooda waxaa an yaxkuma bilcadli wa nasalat athaaniya aayadda labaad waxay ku soo degtay fi raciyati shacabka iyo bulshada min aljuyuushi ciidamaha iyo wakayrihim ayb aayadda dambe ee lah atiicu llaha wa atiicu rasuul waxaa lala hadlayaa shacabka idinkuna hadday umaradu hagaagaan oy niman fiican noqdaan oy xilka gudan hayaan oy daacad yihiin hasdhariijinne ka amar qaataale haku gacansaydhina u hogaansama yeela waa idin sidee haddii kan lala hadlay oo asagu muxuu ahaaye madaxa laga saaray xaqiisii loo caddeeyey xaggana uu aqbalay adiguna waxaa la rabaa inaad xaqii aqbasho maxaa yeelay aad u hogaansato oo la ismaqlo ayib calayhim dushooda waxa ah bulshadu iyo racyadu taacatu uli lmri alfaaciliina lidalika alfaaciliina waa maxay adaa alamaana samaynaya cadli ummadda ku xukumahaya ilaahay ka amar qaadanaya diinta ku toosan dadka noocaasee mas uuliinta ah shacabku inay maqlaan oy ka amar qaataan baa saaran alfaaciliina lidalika yani alxukmi bilcadl wa adaa alamaan fii qasmihim xoolo qaybintooda hadday hunguur iyo jidiin qaybin hayaan iyo hawlo jidiin qaybin hayaan waa maxaa yeelay si fiican bay markaasi wax u qaybanayaan iyo wa xukmihim xukumkooda markay garta ridahayaan iyo wa magaaziihim duulaamahooda si garsoora wax ku qaybanhaya iyo wagayri dalik ilaa an ya'muruu inay amraan mooyeen umaradu ummadda ay faraan bimacصiyat اllahi caza wajal ilahay macsiyadiisa ay faraan mooye marka ayadaa lagu adeeci mahayo faidaa amaruu bimacsiyat اllahi caza wajal falaa طaacata limakhluuqin fi macsiyati اlkhaliq war kooban makhluuq uunka axad ka mid oo lagu adeeci wax rabbi lagu caasiya ma jiro waalid iyo wiil iyo walaal iyo xigti iyo xigaalo iyo qaraabo iyo bulsho iyo beel nin lagu yeelahayo oo loogu hogaansami wax macsiya ama jiro ilaahayga subxaanahu wa tacala unkao dhan abuuray in la caasiyo loo caasiyo limakhluuqin haddii caqliga bini aadamkaba diidahaya ayib caqliga bini aadamka wuxuu diidahayaa walaalkaa iyo aabbaha hadday isqabtaan oo aabbahana sidan yeelku yidhaaho walaalkuna sidan yeelku yidhahdo caqli wuxuu keenayaa in la adeeco waalidka in la adeeco maxaa yeele asaga ka xaqoyn ka mudan famaa baalu marka alkhaaliq wاlmakhluuqiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wax lagu caasinayo in lagu adeeco makhluuq kale iyo noolo kale iyo bini aadam kale wax meesha ku jirta ma aha falaa طaacata limakhluuqin fi macsiyati اlkhaaliq fain tanaazacuu hadday isku murmaan isku raan raciyadii iyo raacigii ayib xaakimkii iyo maxkuumkii fii shayin raduuhu waxay u celinhayaan ilaa kitaab illaahi wa sunnati rasuuli bay u naqahayaan u celinhayaan aayadda dambe ee ku saabsan aayad طaacat اlumara ku saabsan oo sheekhu yidhi waxay kusoo degtay fi xadiid baa ku sugan fi صaxiixayn inay kusoo degtay annaha naزlat fi cabdillahi bni xudaafat الsahmi bay kusoo degtay sariic ciidan baa loo dhiibay markaasuu ciidanka la baxay isagii ciidanka ba xoogo isqardofo isqabtay marka way ku yar amar diideen ayb marka waxaa ilahay soo dejiyey in umarada la adeeco wixii khayra lagu adeeco marka aayaddu sidaas bay ku saabsan tahay macnaha dheer ee marka ku saabsan in racyaddu un la hadlayso kuma imanine laakiin wixii qadiyo khaasee ku yimid fii saxaabiyin wa jeyshihi ummadda kalena waa u yaallaa marka saxiixayn xadiid kusuga waa xadiid muqtasar oo gaaban faahfaahin badan isku jirin xukumka waa xukum mutlaq oo u yaalla muslimiinta oo dhan raaciya raaciyadba nin kastoo xil haya intuu doonay hala ekaado cadli iyo garsoor iyo ammaano gudasha laga raba iyo hufnaan bulshaduna ismaqal iyo iyo hogaansan iyo dhagawadanaan baa laga rabaa kalabood lama ogolo ayib haddaan wixii laysla wadin waxba dhaqaaqi maayo wain lam tafcal wulaatu lmri dalika wulaatu lamrigu hadday dad daacada noqon waayaan oy xaqii si fiican u dabaqi waayaan utiicu waxaa lagu yeelhayaa fi ma ya'muruna bihi min طaacati illah ninku waa muslim weli darajo islaamka mausan bixin akhdaa buu leeyahay amiir wey waa mas-uul akhdaa buu leeyahay marka cadaalad darro ah muxuu a ammaanadoon si fiican loo guda nin ah hufnaan la-aana daacadnimo yari ah baa lagu arkay marka asaga waa loo dabaal joogtaynhayaa waxa wanaagsane uu sameeyana waa lagu adeeci xumaantana kir baa laleehay kaa dhagaysan mayno laakiin lagu bixi maayo lala dagaalami maayo kaamaana dhagaysanin bal marka asaga saa yeel diidnay orday tukada samicnaa waataca laayo soomaalida waa kaa diidnay maanta salaaday dib ha loo dhigo yeeli mayno masaakiinta waxaa la siiya samicnaa wa atacna wixii khayr ee ummadda furo waa laga yeeli wixii shar ah ee ummadda furo waa laga diiday yani waa cadaalada islaamka ka midta ah. bay lianna dalika waxa wanaagsana ummadda uu sheegay min taacati illahi wa rasuulih dhihi mayno marba haddaad khaldantay khayr iyo shar midna kaa dhagaysan mayno khayr iyo shar midna kaa yeeli mayn la odhan maayo qor iyo qiiqii waa laysla tuuraa bay dhehen soomaaliya marar baan laysla tuurin ayb mar badan ka maarmayno inter fayowna inaad tartutaad u baahan tahay intar dhuxushiiyo qiiqiisa iska tugta u baahanayso ayib wa udiyad xuquuquhum xuquuqdoodaa loo gudan ayagu mas-uuliyadda saaran iyo xilka saaran baa lagu tixgelino wixii khayr iyo wanaaga waa laga dhagaysan wixii xumaana waa lagu diidahaya xaqay naga rabaanoo kaale halgama garab istaaga iyo caawina waan ka dhagaysanayna waan ka yeelaynaa kamaa amara allahu warasuuluh wa uciinuu waxaa lagu kaalmayn cala albiri wاtaqwa walaa yucaanuuna lagu kaalmayn mahayo cala alimi wاlcudwaan waida kanat ilaaya aayaddu hadday tahay buu uhi qad awjabat aayadda koobaadi mid waajib yeeshay adaa alamaanaati ilaa ahliha ta labaad muxuu ahy wاlxukmi bilcadli fahaadaani jimaacu siyaasati اlcaadilati wاlwilaayati saalixa wuxuu yidhi alxukm bilcadli wa adaa amaana waa labada rugni ee siyaasi ku taaganta asiyaa sharciya alcaadila labadaa rugni bay ku kacdaa xilka oo la guto iyo ummadoo si garsado loo kala xukumo hada hu wax kala maadhaan xilka ku saaran waa maxay ummadda in diinka la baro ximaayatu diini nnaas ayib iyo wa islaaxu dunyaahum intaas wey ruuxa muslimkaa intaa haduu ka soo baxay mas-uulka wax u dhibanba lama arko ayib waida kaanat ilaayatu qad awjabat adaa alamaanaati ilaa ahli haday waajib yeeshay mas-uuliyadda iyo xilka iyo amaanaadka in la guto sida ugu hufan iyo walxukma bilcadli ay waajib yeeshay iyo in si garsoora cadaalad a wax lagu maamulo fa haadani labadan mas'alo adaa alamaana walxukmi bilcadl jimaacu ay daabitu siyaasa alcaadila jimaacu waa ururiyo wey waa ururiyaha siyaasada caadilada ee saxan walwilaayati saalixati iyo wilaayada iyo xilka qiimaha badan ee wanaagsan idan labadaa baabbu inuu sheekhu kala jebiyey alwilaayaat iyo adaa lamaanaat buu sheekhu qaybin doonaa faslu ama adaa lamaanaati fa fiihi nawcaani ammaanada oo la guto laba qaybood weeye laba nooc weeye axaduhumaa alwilaayaatu waa in xelalka iyo mas-uuliyaadka la guto amaanaadku waa laba wa wahuwa kaana sababa nuzuuli aaya wuxuu ahaa adaa amaan adaa alwilaaya ujeedaa wilaayada ahay sabab nuzuul aaya addaawa alamaanata waa laba qaybood ta koowaadi waa xilka sida ruuxa ninka xilka loo dhiibi ninka qaadi in laga hadlo wey alwilaaya man yuwallaa k qaabkee loo casili maxaa lagu casili xilka yaa qaban kara yaa u suubada yaa muta waa wilaayadii ayib alwilaayaatu wey wahwa kaana sababa nuzuul aaya buu ahaa wilaayada iyo xilkas qaabka loo qabanayo iyo cidda loo dhiibi iyo cidda mudata sababa nuzuul aaya buu sheekh ku sheegay lakiin waa aniga inoo sheegnay sababka inuusan asixin faina anabiya sala allahu calayhi wasalam lamaa fataxa makkata maka markuu furtay oo watasallama uu gacanta ku dhigay mafaatiixa alkacbati kacbadaha furahee kacbada furaheeda uu ka qaatay min bani shaybata reer bani shayb dayib markuu hawshii maka oo dhan qabtay oo hawshii dejiyey casar dambe la gaaro duhuradii duhurku sii dhammaanhay ee wuxuu ha loo yeedhay ninkii cuhmaan ibn abi shayba hala keeno dayib waa loo yeedhay markaas oo ree bani shayb cumaan ibn alxa la ohan jir lakin waa reer bani shayb nabig isagaa marka hayn jiray fi intaaba hayay furaha kacbada nin muusa isaga ufurin ama ayagoo aysan ufurin ma geli kara kacbada nabigu marka inuu ku dawaafo korkaa mooyin gudaheeda weligii muusan gelin ayb l nimankana iska haystay wuxuu yihi markaa keena furi furihii baa loo keenay nabigu wuu furay kacbadii markaasuu furay markaas wuxuu ku arkay qoley weyn oo xamaama la sawiray oo sawir oo qori laga qoray geed laga qoray oo dhex fadhida meel koro saaran xayawaanka guryaha la sasaarto somaa ah, arag bay kacbada ka buuxiyeen nab intuu qabtay buu dhulku dhufto kala jebiyey markaasu inta soo dhan hala gubo dab baa la qabatay sawirkii ku yaalay ayuu nabigu tirtiray wixii sawiro oo dhan buu baabiyey biyaha lay keenay buu markuu habeeyey oo nadiifiyey kacbadii oo shirki iyo sawiro o dhan ba ka saaraybu nabiga ku tukayay sal l slam ayib markaasuu haddana soo xidhay meesha banaanka markuu soo baxay cabaar ninkii in abi sheba wuxuu leeyahy madan ba halkasi kaaga tagtay bes muhaajiriin ansaar baa faraha la wareegi tagtay reer cabaas bay u geliya reer bani haashim casar daba marka la gaayo ba nabigu u yeedhayo furahaadi waa kee dhabso xilka si u gudo adoon baa hayn m ma anagu inaan wax la wareegno eh, muhiimaddu waxaa weeye in islaamka laga amar qaato mar haddaad amar qaadatay furahaadi waa ka xilkaada hayso alabahaa minhu cabaas markii nabigu uu markaa furihii makacbada loo keenay alabahaa minhu alabahaa mafaatixda wey minhu min anabiy alcabaas baa ka dalbay liyajmaca lahu bayna siqaayat alxaaji wa sidaanat albeyti wuxuu yihi iskugu kaydan adeero furaha kacbada iyo iyo maamulkii kale ee siqaayat alxaaj iskugu kaydar in xujaajta la waraabiyo muctamiriinta la waraabiyo la marti sooro oo raashin la siiyo reer bani haashim baa iska lahaa cabaasna markaa hayahati oo muslim ah wuxuu ihi markii intan ii dhimane kacbadan iigu dar ile maanta adaa talada haye xisaabta hore jaahiliga buu mudahaya inay meesha taalo liyajmaca lahu bayna siqaayati alxaaji wa sidaanat albeyt sidaana ay idaarat lbeyt in la maamulo loo khidmeeyo asidaana hiy alkhidmatu wasiyaasa ayib saadinku waa ninka xaajibka ee hawsha maamule ee qabta sadana lagu jamciyaa ragga hawshaa qabta waa adeegayaasha adeege ee hawshaa qabta sidaanada hadda waxaa weeyaan waa masderkii ayib <clears throat> faanzla allahu caza wajal alle wuxuu soo dejiyey hadihi اlaaya aayadan buu soo dejiyey ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha oo reer bani shaybe cuثmaan ibnu طalxata yaa mudan weeyey in furahan la siiyo asagana ahan jiray nabiga u guda ha ka qaadanine fadafaca mafaatiixa alkacbati ilaa bani shayba xadiidkaa ma asixi waa inayda in sheegay aahaar badan ba macnaha ku timid in cabaas uu yihi hawsha ha lagu wareejiyo ha la isiiyo labada jaga ha la iskugu kaydiro lam tahbut walam yasix ma asixin waxaa sugan keliya nabigu inuu codsaday furaha loo keenay kacbada uu habeeyey hagaajiyey kadibna saacado kadib uu ku wareejiyey ninka xilka haya taasaa sugan ayb laakiin siduu sheekhu sheegay aataar fara badanoo oo kutuba tafsiir alma'huura walmusnada ku yimid ayaa jira fayajibu calaa waliy اlmri ruuxa talada haya hadda sheekh wuxuu ka hadlaya mas-uul baa tahay xil baa laguu dhiibay dowlad baad maamushaa madaxafiisyeed baad tahay agaasin baad tahay xeelka iyo shaqada la qaybin si cadaaladaha loo qaybin shaqo kasta ninka ku habboon ee u wanaagsan ayaa loo dhiibaya ilmo adeernimo iyo tolnimo iyo hebel baa kusoo horreeyay dalabka iyo arjigaasaa hor keensada iyo isagaa da-weyn iyo kanaa yar iyo howlaha mataan ay xil kastood bixinayso wasaaradda shaqaa shaqaalaysinta iyo shaqo bixintaada hadda laga hadlaya warka inaad fahantaan fayajibu calaa waliyi اlamr waxaa waajib ku ah an yuwalliya inuu u dhiibo calaa kulli camalin shaqo kasta oo min acmaali lmuslimiina muslimiinta shaqooyinkooda ka mid a aslaxa man yajiduhu lidalika alcamal camalka asaga ah ruuxaad hesho ugu qiimo badan baad udhiibaysa camalkaa ruuxa ugu haboon inuu qabto u qalma dayaanatan dhaqan khibrad ayb ammaano hofnaan kafaa cilmiya muahilaad ninka iskalaad siinaysa qaala nabiyu sal ly slam man waliya ruuxii gacanta ku dhiga min amri lmuslimiina talada muslimiinta shay-an hawlun ka qabta shay-an wuxud una noqo xaaqin allah ka dhigo haddii lagu dhiibay inaad xafiiska dawladda iyo xarunta maamulka inaad qeybta xaaqida ka shaqaysay dhaqda aada mas-uul ka tahay ilaan maanta mid baa fijaada intaa mas-uulka ka dambeed keeni waa inaad u firiso wy qasab xil xilkaa dooni qabo intuu doon man waliya min amri lmuslimiina shay walow kaana ha noqoto daraja yasiira mansab qaliil ah mansab muxuu ah iska basiid ah wuxuu dooni ha ahaa oo fawallaa u dhiiba shaqadii rajulan nin u dhiiba wahuwa yajidu asagoo helaya man huwa aslaxu lilmuslimiina minhu shaqadii aada ninka u dhiibtay waxaad helaysaa nin asaga ka muto oo ka qiimo badan faqad khaana allaha warasuulahu wa khaana lmuminiin ilaahay buu khaaimay kaas weliga ee mas-uulka ah rasuulkana waa khaaimay muminiintana waa khaaimay khaaim watan wey waa khaain qaran waa khaain islaam waa tuug wey oo maxaan eeday xilkanba waxaad u dhiibtay hebel baad shaqaaleysiisay hebel baad xafiis ku wareejisay hebel baad waxaa ka dhigtay mxuu ahaa subarfaysal hebel baad waxa ka dhigtay beeldaajiye adoo heli kara nin asaga ka qiimo badan ka muta shaqadan ayada marka khaaim baata rawahu xaakim xaakim baa xadiidka soo saaray fii saxiixihi ay fii mustadrakihi mujaladka shanaad boqol labaatan iyo lix raqamka toddoba kun hal boqol iyo shan raqamka ah wa fii riwaaya riwaayo kale waxaa ku sugan isla xadiidka uu leeyahay man qallada ruuxii u dhiiba u qoorgeliya rajula camalan camal u dhiiba calaa cisaabatin daa'ifa jamaaca min annaas koox yar oo shan ama lixaad nin mas oga dhigtay ciidan baxayabaa nin mas oga dhigtay adoo heli kara hawshaan maanta nin kaga fiican xaaladda la taagan yahay wa huwa yajidu asagoo helahaya fii tilka alcisaabati daa'ifada muslimiinta ama jamaacadaas ardaa minhu ay man huwa ardaa minhu inda cinda almuslimiin nin laga jecel yahay oo ka qiimo badan ayb faqad khana allaha warasuulahu wa khana almu'miniin intaasoo waxaan u baaba-anay soomaaliya waxay u duntay intaas aydkaliy intaa wax kale la gaarinba eexo iyo ilma adeersi iyo faara qabiil iyo qowmiyad iyo nin kasta wuxuu u bixiyaa laaluusha meesha ha loo dhiibo ninka uu kuu keenaa sargaar sare ama generaal baashu garoon guudan ay saaran tahay u istaag xilka ku wareeji xisaabaha wixiina rogay wey inaa haddana dib usoo celin ha la iska ilaali wixii waaha lagu baaba ee soomaaliya ku rogmatay inaad idinku xataa wadaad ahaan dabada qabataan iska ilaaliya markaad xil gacanta ku dhigtaan tuulaana qabataan dadka ciidankeeda la socday halgema hawsha qabtay ninka ugu haboon meesha loo dhiibo haddii bulshadii sii deganayd laga helo nin idinka mudan kulligiin ba idinka fiicanna ha loo dhiibo oo markaa laga baqaynin inuu xisaabo kale la yimaado ayib yani muhimadda waxaa way xilkan hadda la wado iyo mas-uuliyaddan kolba ninka u mudan baa loo dhiibay noocu doon ha ahaado masale ku jirta meesha ma aha mar haddaad tuulo qabataan qoyska degan ha loo dhiiba diin ma sheegin waa xisaab soomaaliyeed xisaab soomaaliyeed wey kismaayo waxay u baahan tahay qabaailka daarood in laga samriyo oo loo sheego inay tahay magaalo soomaaliyeed sida hawiye looga samriye xamar inay tahay magaalo soomaaliyeed hawlay u baahan yihiin musiiba sheekh tuulo kasta mid baa ku dhegan maba dhaqaajin kartidba magaalooyinka waaweyne cawaasimta magaalo ummadda u udhexeeyo kolba ninkii xilkan mutay u wanaagsan baa loo dhiibay jamacadii sheekh abubakar ba waxu isku dayay inay mxuu ahaaye xamar ka dhigaan xera iyagu ay leeyihiin oo cid kale ay soo geli karto xaad iyo xaad waxay ka socon weyday in sheeg axmed diiri waxay ka socon weyday iyo muxuu ahaa wadaadka kale isha magaciisa xaad soo maahay ka socon weyd idan qolyahan daaroodna kismaayo annagaa iskale ka socon mayso maga cawaasimtaas waa magaalooyin soomaaliya leedahay kolba ninka mutay xilkaa qabta goobka kii ku dhashay ba allah ka dhigeen baanu udhiibaynaa waa hufnaan iyo xilkasnimo iyo diin iyo dayaano iyo dadnima wax lagu dooran mooye annagaa meesha iskale iyo annagaa nalagu yimid iyo sheekadaa socon mayso yaa ku dhashay madiina yaa iska lahaa madiinatu rasuulillah ansaar baa iska lahayd jaahiliyatan waa islaamna ku dagaalami jire oo difaaci jiray yaa ka talin hayay niman ka soo qaxay maka ka soo qaxay baa ka talin hayay yaman dadkii ku dhashay ee deganaa miyaa ka taliyay mise niman laga soo diray madiina oo ka yimid makaa ka talinay ciidaa ka talinay meel kasta saas wey dadka muslimiinta ee meeshaa yimid ee waddanka qabtay ee gaala iyo murtadiin jabiyey kolba ninka u wanaagsan ee xilkaa mutay u dhiibahayaan hadday iyagu nin meesha ku qalma ay waayaanna u qalma waayaanna shacabkii deganaa mid kamid oo fiican baa loo dhiibay waa intaas weriga cadaysigan iyo ma jirto sheekadaa waa sheeka aan soconaynin ra'yi dinana ma ahe waa ra'yi qabiil iyo qoys faqad khana allaha warasuulahu wakhana lmuminiin warawaa bacduhum bacd eh, eh, aruwaad waxay wariyeen anahu xadiidku min qowli cumara libni cumar inuu yahay waa mawquuf calaa cumara dardaaran uu wiilkiisa ibnu cumar siiyeyna weeye bay yidhaahdeen rawaa dalika canhu rawaa dalika waxaa wariyey ibnu cumar baa wariyey canhu can abihi cumar ka wariyey sidaa waxaa qaba cuqayli fi kitaabi ducafaa inamaa yucrafu hada min kalaami cumar bn khaaab buu leeyahay waxaa kaloo qaba sidaa iyada ah ibn cadiy fi kamil alkamil fi ducafaa rijaal ba asna qaba waxay leeyihin xadiidkani waa mawquuf bay leeyihiin sida raajixana xadiidku waa xadiid xasan ah xadiidkan hadda xaakim uu soo saaray waa xadiid xasana ah. xaakim asagu wuxuu kusoo saaray dariiq daciif ah oo xusein ibnu qays araxabi baa ku jira can cikrimata bni cabaas laakiin bayhaqi baa fi sunan ku soo saaray bisanadin fiihi dacfun yasiir min xadiidi min lahicata dayiq buu kusoo saaray oo markaa mutaabaceeyey dacfiga hore marka dariiqaasi dariiq qiimo badan oo wanaagsan weeye ayib oo markaa noqon kara taqwiin kara kii hore sanadka hore wuxuu kaloo xadiidku leeyahay dariiq labaad min dariiqi xamsata anasiibi oo matruuq ah can camr bni dinar can cabaas waxaa laakiin ka fiican dariiq saddexaad oo taarikh taariikhu baqdad ku yimid min xadiidi ibraahim ibni ziyaad alqurashi can khusay bni cabdiraxmaan can cikrimata can ibni cabaasin marfuucan dacfi kalaa ku jira sanadkaas shaahid buu leeyahy xadiidku min xadiidi xudayfata bn lyamaan cinda abi yacla fi lmusnad ayumaa rajulin istacmala rajulan calaa casharati anfusin wacalima ana fi lcasharati man huwa afdalu minhu faqad gasha allaha warasuulah wagasha jamacat almuslimiin asna sanadkiisu waa daciif xadiidka xadiidka shaahid saddexaad buu leeya min xadiid abubakr sidiiq markuu u dhiibahay abubakr sidiiq yaziid ibn abi sufyaan uu shaam u dirahayay ee uu la xoreynhaya shaambu wuxuu ku yihi ya yaziid ina laka qaraabatan casaytu casayta an tu'hirahum bilimaara waxaad leedahay yaziidow qaraabo iyo xigtaad leedahay dad kula dhashay oo laga yaabo inaad hadhow talada iyo maamulka iyaga aad u doorbidood siiso wadalika akbaru maa akaafu calayka ba abubakr waxaa u dareemaan kaaga cabsanna kaawo hadda xumaan kale kaaga baqi maayo waxaan ka baqayaa marka shaam ilaahay gacantaada soo geliyo inaad reer bani umaya ka dhammaan weydo oo marka iyaga xilka u qaybiso ood mas-uuliyaddii iyo xilka muslimiinta aad ku magac doonato qaraab xiiisba ka dhigato war qaraab xiiistan ma gasho xil muslimiin wey xoolaha iyo hantida adugu aada leedahay qaraabadaa ka xidhiidhi laakiin xilkan lagu dhibo muslimiinta ay udhexeeyaan kolba ninka mudan baa iska iskale wuxuu ihi faina rasuula اllahi sal lay slam qaala man waliya min amri اlmuslimiina shay-a faamara calayhim axada muxaabaatan facalayhi lacnat اllah laa yaqbal llahu minhu sarfan walaa cadla xataa yudkilahu jahannama axmed baa soo saaray xadiidka abubakr sidiiq jaladka eh, koobaad raqamka xadiidka labaatan iyo koobaad bilowga horeba sanadka laakiin waxaa ku jira shaykhun majhuul min shuyuukh qurayshin baa ku jira laakiin xaakim baa wariyey eh, mujaladka shanaad boqol labaatan iyo lix raqamka xadiidka toddoba kun hal boqol iyo lix min ariiqin aakhar wa fii sanadihi bakr ibni khunaysin alkufiy alcaabid saduqun lahu aklaaq xaakim xaakimna wuxuu yidhahda hada xadiidun saxiixu lisnaadi walam yukharijaah markii laisku geeyay axaadiistaa siduu sheegay eh, mxuu ahay albusayri fii eh, itcaafi ilmahara uu ku sheegay ayaa saxiixo marka xadiidku waa xasan xadiidkan hadda inoo yaalla soo ururi ibnu cabaas kiisu biariiqayhi buu xasan ku yahay haddii labada shaahid ee xadidka abibakr lagu xoojiyey iyo eh, xudayfana kaba sii fiican xadiidku marka waa xasanun saxiixun bishawaahid xasanun xasanun way lidaatihi waana sida uu doortay baaxidka taxqiiqinaya almataalib alcaaliya mujalladka tobnaad sabxada boqolaad raqamka xadidka laba kun han boqol laba kun hal boqol konton iyo shan idan xadidku waa suganya marka tadciifkiisa sheekh uu daciifiye meelo dhowr ah tadciifkaasi ma xoog badno waana duruq khaasa uu ku jeedaa sheekhu wa qaala cumar bn khataab wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu man waliya min amri lmuslimiin muslimiinta taladooda ruuxii gacanta kaga dhigay shay-an wax ka mida ah xilkoodii qabta fawallaa rajulan nin shaqa u dhiiboo shaqaalaysiiya limawaddatin kalgaclo ka dhexaysa macrifo qadiimaa noo dhexaysa ad leedahay macrifada qadiimkii maxabada ina dhexaysa guriga hooyadaa la-ah ayib ku deeqdoonan maysid oo ku magac raadsan maysid xilka muslimiinta ayib limawaddatin kaanat baynahuma aw qaraabatin kaanat baynahuma ama qaraabiy muxuu aha nasab ka dhexeeyey ninka ogu dhiibo xilka u siiya een u siinin inuu muto inuu asagu leeyahay inuu u qalmo inuusan jirin maanta ruux ka mudan oo kaga fiican xilkan asaga ah ninkii marka hawlaha kale ku wareegeysta faqad khana allaha warasuulahu wlmuslimiin aharkan dambe cumarna waxaa soo saaray ibna abi dunya baa soo saaray kitaabka muusan sheegin alxaafid ibna kaiir baynu ka helay sanadka ibn abi dunya mujalladka labaad ee shan boqol soddon iyo lix kitaabka loo yaqaana musad lfaaruq msd aruq msl bn khaaab cumar bn khaaab alfaruq ilxaaf ibn kair mujaladka eh, labaad han boqol soddon iyo lix idan axaadiistan o dhan waxay tilmaamahayaan in xilka iyo mas-uuliyadda iyo kolba jagadan banaan loo dhiiban ruuxa u mutay u qalma markaa iyada ah ee aan la eegin qaraabanimo iyo macrifo hore iyo dalab buu soo horqadinta iyo in badan buu soo noqnoqon haya iyo tay waxaasna wax lagu qiimin maayo ma u qalmaa ma astaahilaa cid ka mudata miyaa jirta maya xilkan ma ka soo bixi karaa haa maca salaam wa haadaa waajibun calayhi ninka waliyulamriga ah arrintan waajib ay ku tahay waajib saaran wey inuu sidaa yeelo oo xil walba ruuxa muta uu dhiibo waajib saaran wey fa yajibu calayhi waxaa ku waajibi albaxu can lmustaxiqiina lilwilaayaati min nuwaabihi cala alamsaar lianna maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib waxaa waajiba marka xil kasta in loo dhibo ruux u muta nin walbo hawshan mutay una qalmahayay asagana aan laga xigin qaabki lagu ogaan lahaa waa adag waa in la baaro waa in la baaro oo tiraada bal taliya maanta xilka ayaa u mudan wilaada lala tashado gobonatoreyaasha d guddoomiyaha degmooyinka dadka xogta og culummada dadka ka warqaba la weydiiyo adoo kursi iskaga fadhi ummadda aan ka warqabin soo qabta hebel baa mudana siiya socon mayso hawsha iyada marka waxay noqonaysaa inaad baadho daba gasho ayb fa yajibu calayhi lbaxr baadhitaan baa waajib waajibkaa cayn mustaxiqiina kuwa muta uu baadho lilwilaayaati wilaayaadka kuwa muta uu baadho xaggee ka baadhi oo ka ogaan oo ka baadhi min nuwaabi cala amsaar wakiilihiisa jooga gobolaha ayuu weydinaya xilkaas iyo darajadaasaa banaan iyo jagadaas nin mutaan u baahanaya bal gobol hebel yaa jooga hebel baa xilkaa u muta haye gobol hebel yaa jooga hebel soo ururiya raggan yaa u muta hebel asagoo u dhiiba saas hawsha hawl ka kooban wey nuwaabta marka jooga ee magaalooyinka iyo gobollada loo dhiibahayaa min alumaraa'i aladiina hum nuwaabu di salطana nuwaabta la sheegi waa umarada hogaanada wey aladiina kuwaasu hum ayaguba nuwaabu di salطanati di sulطaan ninka salطanada iska haystee madaxweynaha ama guddoomiyaha raggii wakiilihiisa aw ee far keliya foolma maydho ninku waa keligii magaaluu ka taliya madaxweynuu jooga gobolihii kale wakiilla u jooga nuwaabbaa u jooga nimankaasu marka kaalmaysanhaya iyo wlqudaati nuwaab lamsaar qudaadda kamid ah qudaadda iy waa la weydiin ilaa dadka iyagaa yaqaana mogta yaa makhraati ah shahaada ma geli karaa qudaadda musiiba wey waxbaa la socdaa hebel marag ma furi karaa iyo makhraati maya maxaa yeelay ha faydho weynaade laakiin waa khaain wey beentuu yaqaanaa geesiba ha noqday xilka waa lagaga fiican yahay caalim diinta yaqaan laakiin xoogow ammaanada kama fiicno qaadigu musiibo wey dabagal asaga maalin kasta waxu baaraya mogta yaa markhaati kuwa ah hebel yaa yaqaana anaa aqaana maxaad ka taqaanaa ninety one ki baan isbaranay wa ninety one ki ukaadiyo <laughs> ninka maxaa ka taqaana iyo wanaxwi wixii lamida ah, qudaada iyo nuwaabul amsaarkii baad ka ogaan waxaa kaloo uu ka ogaan wa min umaraa اajnaab hogaanada ciidanka saraakiisha ajnaadu marka ciidamihii way jamcu jundin marka ciidamaha laga ogaa ragga hogaamiya wuu yaqaanaa ninka sarkaalka ah ciidanka hogaamiya raggiisa aad buu kala yaqaanaa nin buu odhanaya ninkaani wuxuu ku fiicnaa in maanta dagaal la geliya kuma fiicnayn eh, in qaadi laga dhigo xakiim wey ninkan wuxuu ku fiicnaa baro saab gobol dhan oo dhib badan in loo dhiibo oo meel u saabo marka ciidanku ragga maamula aad u yaqaan ayib cumar markii uu damcay inuu reer furs ay kala samraan ayib qadisiya uu damcay inuu fooda geliyo wuxuu ihi xilkan yaa udhiiba hawshan qaban kara nimankan waa niman xoog badan oo dagaalama niman dheeldheela ma ah wuxuu ihi ilaahay baan ku dhaartay la armiyanna ashraafa alcarabi calaa ashraafi kisra wa qaysar ninka gobkee musiibada ee dagaalama qoyska u dhigmaa lagu sii daayaabu carab inta ka dhaqaaqda baan u maray buu i ree kisra iyo ree faris rugaca lama soo maray ma og tahay qabaailku waa is yaqaana waa kala bir adag yihiin cumar nin aada u qiimo badan ba oo yaqaana dadka aada u yaqaana kuna soo koray hawshaan haddi wuxuu yihi marka carab markay jaahiliye la ahaa yaa u dagaal culuslaa ree hebel iyo ree hebel reer rabica qoyskaas u daraa ree madora qoyskaas qacdaaniyiin qoyskaas quraysh qoyskee hebel wuu soo ururiyey qoys kasta kun nin shan boqol boqol lix buu ka soo maray raggii buu soo ururiyey waa rag kulliba birjabs awe kawaadir markaasuu i ciidankan musiibada ayaa hogaamin hadi taasaa lagu wareegeysta marka yaa loo dhiibaa habeen dhan buu soo jeedo saxan waay marka dambe ilahay wax ku ilhaamiyey inuu u dhiibo sacan waa qaas sacad baa qaaday wixii ka dhacay baa ka dhacay baash waa in la xulo wey sidaa darteed suubanuhu salawaat ullahi wasalaamu aleyh wuxuu jeclaan jiray markuu halgamayo qabiil kasta inuu gooni u dagaalamo qoys kasta wa kaana yuxibu an yuqaatila arajulu taxta raayati qowmihi qaba'il muslimiina way halgamhay ree hebel ayagaa is yaqaanee may anugu hadda la dagaalamay qoyskayga nabi adan kula socon maya safkan soo geli mayso waxaad gashaa safka tolkaa maxaa yeelay qoysku ayagaa yaqaana geesiyaalkooda iyo fulayahooda kala yaqaan ayagaa kala miidhan ayagaa inta marka maqaawiirta ad adag ee berlayska ayagaa gelinhay haddii kale ciidan isku dhaf oo baash ah oo kulubkaan oo isku kankeen ah oo la soo qabtay kuwa hadda voy joogo sidaasoo may kala cararhayaan awbaash wax ma anfacdo rag isyaqaano oo xula oo isgaranhaya oon kala cararaynin ilmaadee ma kala cararto haddii xataa la jabo tolku waa ku ceeb inay wiil kale ka tagaan laakiin ninku jihaadku isku kinkeen oo kale matalan ama goob aad wada timaadeen macrifo hor aadan ulahayn odsaqoon waxaa sahlan inuu kaa tago war hebelow way sahlan tahay yani masaa'il jihaad ma aha qaabkaad u qaadanaysaan ma aha qabaa'ilka in hadhow waxaa suuqa u geliya ree hebel maanta waxay ka carareen hee hebel oo nool oo dhaawac yaray ka carareen weligood gabadhoodu waa dhag cas la guursan maayo la marti geli maayo waa u dhamaatay marka way ku dhiidhiyahayaan midda kale waxaa u geli eh, taariikhda ree hebel waagaasay carareen marka nabigu wa kaana yuxibu an yuqaatila arajulu taxta raayati qawmi xadis saxiix shekh almani kaga hadla wey taa macnadu ma aha inaan tarsiikhinayno mabda اlqaba'il wاlcasabiyaat wاlqowmiyaat wاlcunsuriyaat laakiin qabiilku haddii jihaad iyo diin looga faa'iidaysan waa in la istiqdaamo oo la isticmaalo ayib aduu markaa iska ilanaya dhaawacooda iyo dhibaatadii keensan kara idan halkaasuu ka ogaa wuxuu kaloo ku ogaa ninka u suubada xilka wa min muqadami alcasaakir askarta raggooda horyaalka ah muqadami alcasaakir horyaallada iyo muxuu ahayey eh, ciidanka ciidanku ragbaa rag baxsan oo la yaqaana magac leh ciidanka maanta duliyaa ku jiray hebel iyo hebel iyo hebel toban nin oo la yaqaan ciidanka waa ciidan xoog badan baad leedahay haba yaraaba laakiin rag waxaa ku jira tayale ciidanka baxe meequdhe kumaan kun weeye yaa ku jira waa qolihii waa dhowd islaama wey xogu khoof baa ku geli kuwa inay jabi doonaan waxba aysan taraynin baa ku gelahay muqadami cala alcasaakir alkibaar ciidanka waaweyn horyaalada waaweyn iyo wasiqaar ku yararka ah ama nin weyno in badan soo halgamayo la yaqaanaha aado oo rugcadaa ah ama nin waa dhaweed la barto baxsan ha noqdee kaxayso adug wuxuu kaloo ka ogaanhayaa wey hawshaa ka ogaan oo ka baadi waa wilaayat alamwaal qolyaha maalka maamula xumaasha sucaadda muxuu ahaaye jibaayat alamwaal kharaajka kuwa qaada jizyooyinka ragga soo ururiya ragga hantida soo ururiya dhaqaalaha waxay ka warqabaan xogta dadka hayaan min alwusaraa-i wasarada kamida iyo walkutaabi ragga wax karaanada iyo washaadiina qolyaha muxu ah wax ilaaliya shaadina waa jamcu shaadin shaadiguna asal ahaan waa ninka wax baadhaya sirdoonka ah arajul almukhaabaraati baa shaadiga la yidhahdaa laakiin waagii dambe qolyihii masaarida ahaa iyo atraagti iyo cumaaniyiintii waxay u isticmaaleen eh, eh, ninka shaadiga ah u isticmaaleen ashaad washaadiin nin xafiis madaxeed maamula xafiiska dawladda muxuu ahay qeybta saldhiga milatary yani ragga maraatida noocaasa mas-uuliyiinta ka ah ayaa loo yaqaan wuxuu ujeeda sheekhu nin kastoo xafiis jooga ama koo xukuma ama hor ama muxuu ahay jamaaca ka taliya hawshaa weydiiya waad ka baari bimacnaa waxaa weeye naxnu nabxat can alxaqiiqa waxaanu baaraynaa ninka ahliya taama ulaha iyo kafaa cilmiya shaqadan ayadee loo baahan yahay idan waa in bulshadii qaybaheedii kala duwanayd aynu ka baarno ninka hawsha mudanaya iyo wasucaati qolyaha muxuu ahaaye sucaada ah sucaadu waa jamcu saacin waa cumaash cala alkharaaji wasadaqaat qolihii soo ururinhayay walcaamilina calayha kharaajka wax dhulku soo saara weeye ee ahlu iyo ama muslimiin u loo qabay sidii sawaad alciraaq oo kale dhaqaalaha dhul ka soo baxay ee laga qaadi jiray baa kharaajka loo yaqaana sadaqaadkii ama waajibka ama ama sunnada ahaa wagayri dalika min alamwaali alatii lilmuslimiin iyo intaa waxaan ka ahayn oo xoolaha muslimiintu ay leeyihin dadka maamula oo dhan baa lagala tashan hawsha ayada sidaas wey cumar radi allahu tacala canhu siyaasadaas qiimaha badan ee ruux kasta in loo dhiibay xilka xilka in loo dhiibay axadka muta xil walba noocooduna hala ekaado in lagu wareejiyo ninka muta dhaqan buu u lahaa xadiidkaas nabiga uu ka wariyey ibnu cabaas ay ka wariyeen xudayfe iyo abubakr sidiiq iyo keyrkoodba asaguna uu fatwoon jirayba macnihiisi waa inaga damaraynay uu ku dhaqmi jiray xataa hadduu ogaado bacdama uu ninkan xil u dhiibay hadduu ogaado ruux kamida inuu jiro waa casili jiray cumar sheekh waa khatiir wey arrintiisu xil buu kuu dhiibahayaa adoo maamulhayo hawsha kala wada oo shacabku dhalihiisa uu kala cabahay oy kala degan yihiin hadduu ogaada nin xilkan kaa mutay inuu jiro ku casilayo waa nin kale u dhiibahay halkay ka gaadhay maantana waxaa weeyaan marba hada magacooda bes marka horena ka fikiri maysid oo baari maysid ninkii mutay cadaalad iyo daacnama ma jirto hufnaani ma jirto hadhow kii loo dhiban orgab buu ku odhanaya waaba kusoo xahayaaba weligii wax ka fujin adaana ka fujin karin cumar ba wuxuu u dhiibay sham qayb dhan oo kamiduu mas-uul oga dhigay saxaabiga la odhan jiray muxuu ahaaye shuraxbiil ibn xasana buu u dhiibay umara asham shuraxbiil ibn xasana iyo yaziid ibn abi sufyaan iyo khaalid iyo raggaasay ahaayeen abu cubaydi iyo ayib markaasuu ka casilay isagoo gobol dhan oo shaama ah maamulo oo ka halgama mas-uulla ka ah ayuu nabigu iyo cumar baa casilay wuu u yeedhay kaalay madiinu keenay waad casilantahay iska fadhiis reer kala dhaqo ama shaam ku noqo aday kuu taalla ama aniga hoos ima ila joog aniga ama meeshaada ku noqo laakiin xilkan waan kaa qaada wuxuu uhi yaa amiira almu'miniin acan saktatin ma qoonsi aada qoonsatay xilkayga iyo maamulkay iyo shaqadayda baad ii casishay mise wax kala kuu daahiro kuu caddaado u fiirsa garka sidii loo kala qaadanayo qaala laa qoonsi aan qoonsanay maamulkaada iyo dhib aan kugu arkay midna ma ahe walaakin ra'aytu man huwa aqwaa minka bu u fiirsa warka asaga waad fiican tahay xilkiisa waa hayaa waa qiimo badan yahay wuxuu ihi waxaan hadda aan qoonsaday midna ma jira laakin waxaan muslimiinta ka dhexelay nin adiga xilka kaaga fiican meesha iyada ah ra'aytu man huwa aqwى minka fataxarajna min allahi subxaanaه wa taعaalى an nuqiraka waqad ra'aynaa man huwa aqwى minka yani waa siyaasa sharciya lagu siinhayaa taarikhda gelaysa cumar kaana mulhaman wamuxadadan nin lamida adduunka ma soo marin bacda rasul sl slam xagga siyaasadda iyo qaab maamulka duwalka ilaa yawmina hada yani waiiqada taariikhlhaye siyaasadeed waa waiiqatu cumar liqudaati alciraq walkufa risaalatu cumar asiyaasiya fi lqadabal waa mabuuca mudawana awalu waiiqa awalu risaala fi taariikh oo siyaasad ku saabsan wey isagaa qoray cumar baabkiisu baab gooni ah weeye nabiguna waa sheegay salawaatu llahi wasalaamu calayh wuxuu laakiin waxaan alla oga cabsanay oon ka baqaynaa rabbi inuu noo noo ciqaabo inaan xil kuu dhiibnay iyadoo muslimiinta laga helhayo ninkaa muta saa darteed baan kuu cazilay maba ahaada marka horeba uu magacaabay uu ijtihaaday wax dhaamuu waay waxaa u soo baxday in lagaga fiican yahay rag kale ay joogaan uu casilhaya ibn abi shaybaa soo saray aarka asaga ah wاabari fi taarikihi bisanadin صaxiix sheekhu wuxu uhi wacalaa kulli waaxidin min haaulaa'i mid kasta oo kuwaa ka mid ah keewey umaraau lajnaad nawaabu saldana qudaadii muqadamii alcasaakir wilaayat lamwaal wasaaradii kutaabtii shaadiintii sucaadii nin walbuu xilhaya waxaa waajib ku ah an yastaniiba inuu wakiil ka dhigto oo wayastacmila uu shaqaalaysto aslaxa man yajiduhu nafsa shay qaali baa lagaa dhigay yaad kaalmaysa muslimiinta ninka ogu haboon inuu ku kaalmeeyo ma aha hawsha inay u taalla madaxweynaha bas xafiiska u yar ninka jooga ee u baahda in kalkaaliyaal yarag isaga caawiya waxaan leenahay aduguna sidoo kale inta u taalla madaxweynaha kuu taalla ma aha in korkaa kor aanu ka waardiyen xilka laakiin hoosta ay noqonaysa ina adeer iyo meel axati ayb abad min alalif ila alyaa waa isku mid wey xugum nidaam nidaam hal nidaam baa ka jirahay xil kasta ha yaraado ha weynaado ninka ummutaa loo dhiibahay wayantahi dalika arrintaa waxay ku dhammaan buu tegi buu sheekhu yihi ilaa aimati الsalaati wاlmuadiniin wاlmuqri'iin wاlmucallimiin wa umaraaءi اlxaaj wاlburud wاlcuyuun nin walba ninka shaqada umutaa loo dhiibahay muadin waxaad ka dhigi haddaad adugu xaafadan ka taliso ninka uga adaan fiican ee waktiga u ilaalin undha fiican ee u qiimo badan muadinteed maraysa iyo wa aimati salaa imaam salaad qur-aanka ninka u yaqaana u diin fiican oo aqoon roon baa loo dhiibi waktiga salaadda u ilaalin og ummadda aan dhabar jabinaynin ayib oo had iyo goorba baqara un saaran aali cimraan oon ka degayninba dhabar jabis wey u dhihi mahayo midka araytalida aan dhaafayn ara'aytali ina acdinaan bu nafta ka gooya iyo aamana rasuul ayib dhexdhexaad yani waxaa weeya hawsha in dadkii moogtahay dhexdhexaad lagu waro iyo wlmqri'iina kuwa qur-aanka akriya nimanka masaajida fadhiya xalaqaadka dadka qiraa'aadka barya qur-aanka ninka umuta loo dhiibi iska fadhiisa hawsha ma ah masjid kasta haddaa dawladda maamulayso waxaa weeyaan tuulo kastoo tagta qur-aan waxaa u timid niman qur-aan akriya umadda qur-aanka baro waa loo yeerhaya waa la wareysa intaan loo yeeri shacabka la xuraami bulshada shacabka dumarka dhalinyarada duqeyada cuqaasha bulshada qaybeeda kala duwan baa la xogsanhaya bacda maa warkooda lasoo ururiyey baa laisgu yeedhi masjidkan oo kale laba wadaad buu deeqaan oo saddex wadaad oo xilliyo kala duwan yimaada ayib waa loo habayn adugu meel kalean kuu bedelayna ama adu iska naso waa lagaaga ficay mashruucan isaga hebel baa wadahay muqri'iintay geli waa in wax kasta la nidaamiyo baashan dhex oradkee fawdada ma ah hawsha walmucallimiina kuwa malcabadaha jooga iyo khalawaadka ee bara ee caruurta qur-aanka bara waxay hawshu geli oo la baadigo umara alxaaj xujaajta ragga hogaaminaya ilan qabaailka soo xajiyey iyo amsaarta laga soo xajiyey iyo qawaafisha iyo rixilaadka ragga hogaaminaya waa la baarhaya mid kastoo iska samaysta camberi yar oo muxuu ahaay iyo jamciyad yar iyo dadka xajisa oo caalam iska taagto ordaya waa la qaban kaale okaada yaa ku baray axkaam alxaj axkaam almanaasig maxaad ka taqaanaa hawshaadu waa sidee waa in la ogaado ummaddu lagoyn hayaa maogta mawaaqidoo dhan buu jarahaya shilinkiisu dhufsan haya xagba hawl u taalla ma business baa ka galay iyo dhaqaale waa in la baadho wey waxaa kaloo la baadha bu sheikhu oo hawsha ay geli walburud jamcu bariid bariidkuna waa ninka warka qaada boostaalaha ragga boostaalayaasha warka gudbiyay waagi waxaa jiri jiray caasimadda islaamka toban kilomitr waxaa meel saldhigaa ku taallo farda iyo ku yeedhi iyo rag fardafuula dheereeya soddon kale saas ilaa ciribka u dambeeya xuduuddaas dalka islaamka iyo gaalada waxaa daba yaalla fadhiisiimo iyo saldhigyo ay diyaar ku yihin niman qaada muxuu ahay waraaqaha iyo farrimaha dawladda cumar warito soo saari waxaa loo dhiibay nin fardool beri qolyihii burudka ah uu qaadi wuxuu geyn soddon kilomitr faras soo daalay buu halka tegi oo dheeranhaya le fardo cusub oo saaka la maydhay baa wiilkaa ku dhacahay waraaqdii ka baxday madiina waaga ka beriya waxay tegaysaa damishkay taalla toddoba boqol kun kilomitr bay goynhaya lannu faraskeed wuxuu ordahayaa soddon kilomitr oo uusan xawli ku jarhayo meel kala tegi faraska lagaa dejin ku cusub baa lagu soo saarahaya dawladda waxaan iska le faras cusub baa dib lagugu soo celin shaahad meeshu ka cabi waad qadi waad nasan ninka nin kala la teg waraaqi tagti oo sii maqanta waagaasi de waxaan ma jirin saasaa loo shaqaysan jiray xilka noocaasee wargudbinta ah iyo sirqaayadda ah ee tabinhaya wararka waa in loo loo dhiibay ragga u aaminsan khaain tuugo inta dhexda ka bixinayo walaaq intuu koobi ka saa bixinaya baash loo dhiibi maayo niman aamin ah oo lagu aamino karo siraha muslimiinta waa inay xilkan qabtaan meel kasta saas weeye iyo walcuyun sirdoonka wad muslimiinta jamcu cayn waa ninka sirdoonka jaatuuska lagu talagay inuu sirta soo ururiyo waa inay niman aamina yihiin oo diin leh oo daacadnimo iyo cibaado leh iyo iimaaniya lagu yaqaano yaqiin oon islaamka gadanayn qadiyadiisa oon siraha bixinaynin waxaan u diraa inuu soo basaaso gaalo annaguna basaasa hayaaba bal si dhawaa yahay sheekh baan ka dhigan ummadda diinta u sheeg maan idhi safaaradii yurub buu faylka geyn hayaaba safaaradii yurub buu faylka maxaan samaynaa ad xaggeen aadna aladiina hum lqusaadu cuyuuntu sheekhu leeyahy qusaadna waa loo yaqaana liannahum yaqsiduuna inay ogaan isticlaam alakhbaar iyo inay asararta helaan wuxuu kaloo hawsha ay geli weye oo loo dhiibay xilka ruuxa umuta ay gelaysaa wakhusaan alamwaal jamcu khaazi nimanka mxuu ahaye mxuu ahaye khasnajiyaasha kaashiirada nimanka khasnadaha haya bakhaaraha maamula meelaha raashinku yaala nimanka furahooda haya dan waa bunuugti oo kale bunuugti iyo iyo isha geleyda qolihii qaybin jir maga maaa somaaliya bakariha weyna geleyda maaa la ohan jiray a b c ma ay kaas waxaasoo dhan ba khusala ma loo jeedaa iyo a b c ma bahan mayna wax kala sheegan may l b c miya a d c mi ah war dhamaaday almuhim inaad fahantaan nooga jeeda waxaa kaloo hawshu tegaysaa waxuraas alxusuun jamcu xusni qalcadaha ragga waardeeyey waxaa loo dhiibay nimanka ummadda u qiimo badan u geesisan u adag u sabeer badan dagaalka u yaqaan lannu ninka jooga furinta iyo meesha qalcaddaa ah jooga hadduusan nin adag ahayn aayag lasoo dabamari islaamkio si baraadle iska jajiifo iska jooga oo mooday in waardiye laga hayo baa loo soo daadanhaya ragga xusuunta iyo qalcadaha jooga waa inay yihiin waa rag ummadda u qiimo badan wlxadaadiin jamcu xadaad waa ragga albaabaha jooga boorigaarada nimanka staafka ah baa xadaadiin loo yaqaana aladiina hum lbawaabuuna cala lxusuul wlmadaain xadaadiyiintu waagi hore magaaladu waxay yean jireen magaalooyinka waaweyn dayr baa lagu wareejin jiray nairobi oo kale hadda waxaa loo samaynhayaa derbi weyn oo ku wareegsan oo dhagax ah oo leh albaaba waaweyn oo baabuurtu ay maraan iyo ciidanku bambaaso jidka aada albaab weyn baa loo maraa midka aada gaarisa sidoo kale laakiin inta kale waxaa ku wareysa dhagax derbiga ku wareysan dheer oo korna uu saaran yahay ciidan marka ciidanka soo warar magaalada ayada ah inuu albaabaha ka soo gala mooyeen he meel kale ma soo mari karo abadan aa ah, dhagax shub ah korna rag baa saaran oo kii soo istaaga madaxa bujinhayo marka ragga bawaabunta xadaadinta ee fadhiya weye hadda harar oo kale wa aragteen waa magalada hore cusmaaniyiinta harar hadda magaalada alla loo yaqaan derbiga aminka waa ku wareegsan yahay ilaa imaa baab nasr baab lfatx waa kala yihahda abqab dhowra ah qaybta dambe agga dirab u faaftay mooyeen hararti hore derbi waa ku wareegisan dhagax ah ayib marka saasaa la samayn jiray maga magaalo lagu dagaalamay ahaayeen oo xuduud ku yaala ayib marka waa la wareejinhaya waxaada kor la iskaga dhufo waagaa ma jirin moogta nin kusoo qasday ood waran isgelaysan maa kusoo marahay ayib <clears throat> aladiina hum lbawaabuuna cala alxusuuni walmadaa'ini magaalooyinka albaabada ragga waardiyaha ka ah ama qalcadaha malatari waxaa kaloo hawsha ay tegaysaa wanuqabaa alcasaakir wanuqabaa'i alcasaakiri askarta kuwa la doortay saraakiisha jamcu naqiib naqiibku waa ninka la xulay ama sargaal ha noqdo ama xidigladhe adugu sargaal waa ninkastoo mas-uula moogta dhibba male daabit baa la yidhahdaa almuhim ragga xulka ah ee taliska ah ee hogaanada ah bay hawshu tegi alkibaari wasigaar waxay kulay tegaysaa wa curafaa qabaail qabaailka raggooda nabadoonka ah curafaa jamcu cariif waa ninka qabiilka baahidooda kuu keena ree hebel dhibkaasa haysta ceelasha baa ka guray xoolihii baa dhaafay waa tabaalaysan yaha la caawiyo isagaa kuu keeni marku kuu keeni dawladdu waxay qabiilka oga baahatay ninka loo dira wey ree hebel waxaan ka rabaa shan boqol oo wiil oo waranqad ah gaashaanqadaan ka raba isaga keenhayo isaga kala yaqaana soo xulaayo ninka noocaasee cariifka laga dhigi ee beeldaajiyaha laga dhigi ama laga dhigaya nabadoonka qoyska laga dhigi waa inuu yahay ninka uqiim badan qoyska isaga xilkan ma aha inaad tirada hebel baan nin weyn buu ahaan jiray ha ii dambayso qur-aan ku fiicnaan jiray qur-aanka khayr wey lakin xisaabakaan rabnaa ayib hawsha waa inay noqoto iyo wal aswaaqi suwaaqa suwaaqa dadka joogay kuusoo sheegay qalad ka jira ribaa dhacday beec cusuma noocaasaa yimid khayaanaadkaa suuqa ku badan waa in la ogaado suuqan iska soco ah nin walba oo dhan u socdo maaha suu waa suuqa la habeeyey oo la og yahay wax ka socda fii jaamic tirmidi cumar waxaa ka sugan laa yabic fii suuqina ila man tafaqa fi diin suuqa anaga kuma ganacsan karo nimaan diinta aqoon laa yabic fii suuqina ilaa man tafaqaha fi diin ninka soomaaliga xoogo shilimo un bu sugahaya maalinku xoogo kuusa soo galo firdig suuqa ka orti ganacsi bu bilaabahaya wuxuu yaqaana ma jiro maxaa riba maxaa kuu banaan maxaan kuu banaanayn maxaad ka ganacsan kartaa ma yaqaan wuxuu le hawshaan biyo cabaal ma ku jirta ha foodu gelinaya hadhow iman waxbaa kharibay wadaado kanaa kanaa samaystan shirkado dhan baa intii la dhisaan laga warqabin qaabay u shaqeeyaan maxaa xaraana maxaas xalaala kambaniyaal cimlaaqa la dhisahaya lama yaqaan fiqu lbuyuuc fiqu tijaaraat lama yaqaan abadan mamnuuc cali asaguba ka garaac jireen cali asaga intuu suuqa baaro yuu dhihi jira haye kayfa tashtari wa tabiic n n bud ku bilaabay ka qaadaya meesha cali as dhaqankaasuu lahaado nafsa sha waa la imtixaan sheekh axkaam lbuyuuc baa la weydiin ribadaa la weydiin tijaaraadka la weydiin axkaamu duyuun baa la weydiin haddii kale ummaddu xaaraan cunsiinhaya wuu kharibahayaa fasaadkiisa ummaddu haraynaya burburka imanaya bulshadu ka imanaya waxaas dhan waa in la ilaaliyo idan suuqa waxaa loo dhiibi oo laga dhigi mxuu aha kormeero kormeer laga dhigaya ninka u dayana fiican wa ru'asaai lqura tuulooyinka ragga ka madax gudoomiyaha degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinka iyaguna jamcu qarya weeye waxaa weeyaan ninka u fiican baa loo dhiibi aladiina hum dahaaqiin ru'asaa lqura waa magac carabi ah wey magaca cajamiga waa waa loodhan dihiqaan dihiqaanku waa gudoomiya degme maxay dhan hadda kenya warkeed mxu aha chief miya b c miya d c dhaha b c waa gobernatoriye Ah, dahaqiin waa jamcu dihiqaan waa guddoomiyaha degmada nin walba xilkaa loo dhiibo inu yahay ninka u wey haba yarada xog noocduna ha ahado wuxuu sheeku fayajibu waxaa ku waajibahay calaa kulli man waliya shay-an min amri lmuslimiin nin kastoo qabta talada muslimiinta wuxuun kamid a oo min haa ulaa'i raggaan soo sheegna kamid a laga bilaabo min adahaaqiin ilaa ra'iis addawla alislaamiya iyo wakayrihi waxaa waajibko an yastacmila inuu shaqaalaysto isticmaalo oo wakiilla iyo shaqaalo uu ka dhigto fii maa taxta yadihi waxa gacantiisa ku hoos jira u maamulo fii kulli mawdicin meel kastoo la joogo xil kastoo la joogo jago kasta waax kasta aslaxa man yaqdiru calayh hadihi siyaa sharciya islaamiya siyaasat lislaam tan weeye diinta islaamka sina ay qabtaa intii wixii la labo oo la qaso oo la wareeriyo haddana in shaar islaam loo geliya hadhowna la yihado ummaddu ha israacdo maxay israacdaa dulmibayo daa si jaan iyo cidhib ka buuxdaay iyadaaba isgaadayse ayib walaa yaqdim walaa yuqadimu <clears throat> hormarin mahayo inuusan hormarin ba waajib wa yajib calayhi anlaa yuqadima inuusan hormarinin arajul arajula likawnihi alaba alwilaayata aw sabaqa fi alab sida lagaga warqaba u inaad ruuxa shaqada u ama xilka ugu wareejiso likownihi alaba alwilaaya hadda ka hor iga codsaday shaqo hore oo dhaaftay buu iweydiistay weydiistay war weydiisa waba kuma xidhna aday kuu taalla waxaan haddaad ugu leedahayna si oo muxuu ahay ku magac doono haddii xil islaam yahayna waxaa weeya ninka u baa iskale hadda hadduu soo istaagay isagaa loo loo dhiibaya ayib shan iyo toban sana in shaqa isii ku iyo in maanta soo qalanjibiyey oo hawsha u mudan dayaani iyo dadnimo iyo diinba ku fiican kana loo dhiibahaya kii shan iyo tobanka dabatan isaga u taalla xilku waa xil muslimiin maha waxa aad ku rixim doonaan oad ku qaraabo doonaan ama aad ku magac doonaan aw amase likawnihi sabaqa fi alab arjigiisaa ka kale kasoo horreeyey codsigiisaa kasoo horreeyey applicationkiisa wuxuu isoo ila yaalla faylkiisu malabkiisu dhowr sano aday ku taalla dhowrkaada sano waxa adugu aad leedahay haduu ku weydiistana hadda haddaba ku wareeji hadduu xil muslimiin ku weydiistayda asagu ma mudna waa laga mudan yahay hawsha waa in sidaa loo fahma hadii kale hadi baaba i burbura ka dhacayo bal dalika buri iska badaa weydiisigu iyo asaqu fi alab waa sababulmanciba sheekh wuxuu leeyahay xilki inuu soo codsaday ama asagu arjiga uu la soo degdegay ama malafkiisu uu kuwa kale ka soo horreeyey waaba sabab muta in wax loogu diido shaqadaba inuu kuway mutaa ee ma aha inuu lagu siiyeyba ayb faina fi saxiixayni labadaa diiwaan waxaa ku sugan can nabiyi sal lay slam ana qowman dakaluu calayhi qolyo inay nabigu usoo galeen fasa'luuhu wilaayatan imaaray weydiisteen iyo shaqo in loo dhiibo faqaala subanu ku jawaabay baa ku sugan inaa laa nuwalli amrana hada man alaba war kooban ina anagu laa nuwalli uma dhiibno amranaa hada siyaasadda annaga maamulka annaga xilka iyo mas-uuliyadda islaamka man alabahu ruux eh, eh, raadiyey oo dalbay